بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد <coughs> فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ونرى الجه ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة wanaraa waxaanu aragnaa buu yidhi sheekh waxaan ictiqaadinaynaa waay oon rumaysanna alxaja iyo waljihaada ayaan aragnaa maadiyeyni inay yihiin kuwa soconaya oo jiraya maca taacati kulli imaamin imaam kasta adeecidiisa la jirankeeda baran imaamkaasi ha ahaado mid baari ah oo mutiica ah oo caadil ah aw amase faajiran ama fid faajir ahoo dembiile ah oo daalim ahoo caasiya ha ahaado wa salaatu salaatuljumucati salaada jumcaduna khalfahum aimada gadaashooda jaa-izatun weeye mid iyaduna bannaan oo soconaysa way macnaha mid asaxaysa weyuu ka wada ayb masaladaasi kutubta kutub sunna la yidhaahdo ee ay culimada salafku qoreen waa kutubta caqiidada loo yaqaano qodobkaasi intooda badan way keenaan ujeeddada laga leeyahay iyo macnaha laga wadana waxa weeye a'immada iyo madaxda muslimiintu xuquuqda ay ku leeyihiin raciyadda ayaa waxaa ka mid a ah in la afeeco oo la raaco oo amarkooda la yeelo oo aan lagu ficin oon mucaarab lagu noqonin marka aimadu waa laba qolyana waa kuwo aimo caabiliin ah oo ah, baariyiin ah oo alla baari u ah alla adeecsan dembi weyn oo cadaaladda ka saarana aan ku dhicin toosan qolo waa qoladaas qolada waa qolo a'immatul jawr baa la yidhaahdaayo waa kuwo cadaalad cadaalad baxo laf ahaantooda oo dunuubtii waaweyne aan iska ilaalinaynin jawr iyo dulmi ayay ku sugan yihin waana madax labadaa qolo labadoodaba wixii xuquuq ahay ku leeyihiin raciyadda ama mujtamaca muslimka ah dadku waa inay siiyaan kii caadilkaa la garay isaga hadal kama taagan laakiin kan faajirka a ah laftiisa fujuurkiisa isagu waa inuusan keenin in aan fujuurkiisa dhib ka weyn lagu xallinin ama laysku dayin in lagu xalliyo masaladaa way noo soo socotaa waxaa qaybka a ah masaladaa markaa in madaxdu hadday jihaadayso dagaalamayso jihaadkii loo raaco oo aan looga harin jihaadka imaamku waa faajir imaamku waa daalim caadil ma aha waa khariban yahay waa inaan jihaadkiisa looga harin waa in jihaadkii loo raaco xajka muslimiinta markuu hogaaminayo jaa'irba ha ahaadee waa in xajkii loo raaco oo laga hoos bixin hadduu salaaddii jumcada iyo jamaacaadka masaajidda iyagu tujinayaan waa inaan salaadihii laga goosanin alshani aan looga goosanin yacni waa faajir aan looga goosanin masaladu taasay ka hadlaysaa marka wuxuu keenay marka eh, xajka iyo jihaadka iyo salaada jumcada saddexaasuu keenay xajka iyo jihaadka labadaa waxaa loo sheegay bimacnaa waxay u baahan yihiin cid dadka hogaamisa jihaadkuna hoggaan la-aan ma socon karo xajkuna dadka cid hogaamiso oo nadaamiso oo kala habayso mooye dadku markay khaasatan aada u badan yihiin sida hadda oo kaleeto muslimiintu cid xajka hogaamiso oo nadaamisay u baahantah ciddii xajka iyo jihaadka hogaaminaysay maamul ahaan iyo nadaam looga maarmaan ay tahay hadduu faan jiriya xataa waa la raacaya sidoo kaleeto salaada jumcada iyo jamaacaadka aimadu ayagaa tujin jiray dadka isagii baa jumcada imaan isagaa khudbayn isagaa dadka tujin jiray madaxdaa tujin jiray jamaacada isagaa imaam ahaa marka baro badan tujin jiray marka salaadahana waa lagu raaci xajkana waa loo raaci jihaadkana waa loo raaci fujuurkooda iyo dembigoodana ayaguu ku egyahay laakiin waxaa laga faa'iidaysanayaa maamulka iyo nidaamka ay muslimiinta u hayaan macnaha laga wado kelimada saa iyadaa oo waxaa la diidan yahay in fujuurkooda sababtiis loogu kaco ama masaalixda ay muslimiinta u hayaan loo khilaafo calashaani waa faajir leanna fujuurkiisa sax dowladdiisu isagii waa faajir dowladdii waxaa dhici karta inay faajir tahay gaalnimo ma gaadhin oo diinta kama bixin gaalnimo cad laguma hayo haddii gaalnimo cad meesha timaado marka waa masale kale laakiin gaalnimo cad laguma hayo waa ka sokeeya fujuurkiisa iyo dulmigiisa iyo fasaadkiisa iyo dhibkuu mujtamaca ku hayo iyo raciyadda haddii la yidhaahdo yaan lo yaan yaan yaan eh, ahay lacaawinin caawinin yaan waxba lala qabanin yaan lala tukanin yaan jihaadka loo raacin xajka yaan la raacin macnaheedu waxa weeyaan dhibkii isagu ummadda ku hayay iyo dhibkan aad adigu ku kacday waxaa ka weyn kaad ku kacday marka dhibna dhib ka weyn laguma saxo sooma dhib dhib ka weyn laguma saxo dhibka jira ummadda haysta ama waa la baabi'iyaa haddaad wax ka qaban karto awooddeeda leedahay ama waa la khafiifiyaa oo waxbaa laga dhimaa haddaad kari karto laakiin dhibkii lama sii weyneeyo haddii aad jihaadkii looga hadho dhulkii muslimiintaa la qabsani imaam faajiraan ka hadlaynaya gaalaan na qabsani sooma imaam faajiraa lahadla laga hadlaya ha la raaco ha lala jihaado haddii la yidhahdo faajir baa ku raaci mayno oo jihaadkii laga fadhiisto soo gaalahayna qabsan mayso nin muslimoo tukanahayo faajiraan ka hadlaynin markaasaa intaan isagii ka cararnay baanu gaalo u gallay oo dhulkii islaamka ay marka waa gud ka guuro qanjo u guur waay sooma marka fujuurkiisaa loo dulqaadan masaalixda muslimiinta uu hayana waa lagu garab siinaya fujuurkiisana waa loo dulqaadanaya waana masalada la yidhahdo min baab akhafi dararayn baa la yidhaha irtikaab akhafi dararayn laba dhib baa markaa isu keen haysta inaanu imaamkaa faajirkaa raacno oo aanu u kaalmayno oon jihaadka ugu kaalmayno oo khayrka ugu kaalmayno oo salaadaha la tukanno oon midnimada muslimiinta la ilaalino taasi nooc mafsada baa ku jiro mafsadada ku jirtaiyo madaradu dowladdiisiibay xoojinaysa sooma dowladdiisiibay xoog u tahay ayib dhanka kale waxaa yaalla haddaan ka fadhiisanoon diidno maxaa ka dhalanaya jihaadkiibaa cadilmaya xajkiibaa catilmaya dadkiibaa iskhilaafaya kacdoon baa imaanaya ummaddii baa burburaysa cadow ka xoog badan baa qabsan doona ayib soo dhib labaad ma labada dhib kiida kee daran way marka labada dhib sooma kala cusla marka marka dowladdiisaa faajirkaa ha jirto laakiin wax ka daran baa imaane yaan la khilaafin oo lagu kicine jihaadkana ha loo raaco xajkana ha la raaco salaadahana ha lala tukado salaaduhuna gadaashiisa waa ku asaxaya saasaa masalada laga wada sidaa markaan leenahay dadka qaar baa waxay u fahmeen inay mas'aladu tahay imaam la-aan lama jihaadi karo oo imaam la-aan lama xajin karo oo waxaa ka dhalanaysa imaam la-aan salaada jumcadu ma asaxayso macnahaasay u fahmeen macnahaasna sax maaha macnaha lagama wadee kelimada aimadu waxay ku radinayaan madhab ay shiicadu qabso oo dhahaya imaamka jihaadka loo raacayo waa inuu noqdo imaam raalli laga yaho macsuumoon dembi lahayn imaam mardi ah oo caadil ah unbaa la raaci karaa ama imaam jaa'ir ah dagaalna ma hogaamin karo jihaadna loo raaci maayo madhabka shiicada bay aimadu ku radinayaan mas'aladan oo muhimaddeedu waxa way inay taqriiriyaan a'imada jawrka jihaadkoodana waa la raaci xajka hadday ummadda hogaamiyaanna waa la raaci salaadaha hadday tujiyaanna gadaashooda way ku asixi haayatu maa fi lmri masaladu intaa wey waxaa lagu radinayana waa ishtiraatu alcadaala fii muxuu ahaayey eh, jihaadka marka aimada loo raacayo in loo sharqeeyo inuu caadil yahay masaladaasaa la radinaya oo meesha laga saaray macana marka xajka loo raacayo inuu caadil yahay shardi in laga dhigo wahaakada laakiin mas'alada kale ee ku saabsan muslimiintu markay jihaadayaan imaam la wada ictiraafsan yahay inuu jiro shardi weeye ka dhigaysaa sax maaha cibaaradannina macnaha uma uma khidmaynayso cibaarahanna macnaha loolama jeedo waa masale kale ishtiraatu alimaama fi ljihaad waa masale kale wa waa masalada hadda ka hor muxuu ahaayey musaajirada kaga hadalnay taqriiban dhowr iyo toban sano ka hor cajiladaheediina hadda waa yaallaan saddex suuraanaan u kala qaadnay oo muxuu ahaa ahayd markay muslimiintu imaam leeyihiin oo madax leeyihiin oo jihaadkiina uu isagu wado hawshiina u taagan yahay muslimiintiina ay leeyihiinoo uu u samaysan suuradaasi waa suuro ma bannaana in imaamka la gacan dhaafo markaa jihaadna lama qaadi karo hawlna lama samayn karo ilaa imaamka tiisa la sugo waa in looga dambeeyo suurada labaadi waxa weye imaamkii muslimiintu wuu jiraa laakiin jihaadkiibuu cadilay jihaad ma qaadayo gaalo lama dagaalamayo adduunyuu u fariidatuljihaadna waaba cadilayba suuradaasi waa suuro kaloo culimo fara badan baa waxay qabaan waa in laysu taago ciddii awood lahee kale isu taagi karta waa inay isu taagto laga sugi maayo maxaa yeele fariido uu cadilay waay haba jiro isagii laakiin waajibu ka seexday waa la fulin bay qaar qabaan qaarna waxay leeyihin maya ha laga sugo suuradda saddexaadi waxa weye inaynu muslimiintu imaanba lahayn gaalana inay la dagaalo iska celiyaan u baahanya jihaadku ama kii dalabiga ha noqdo ama kii dafciga ha noqdo suuradaa dambe oo ah muslimiintu markayna imaamba lahayn in la yidhahda gaalo iskaba celin kartaan haddayna imaamba aydaan lahayn oo la yidhahdo maba jihaadi kartaan ilaa imaam aad yeelataan imaamkuna imaam weynoo muctabara uu noqdo waa shardi aan sax ahayn waay cibaaradanna ma faa'iideynayso macnahaana lagama wado culimmaduna way ka hadleen xaaladda iyada ah oo waxaa ka hadlay muxuu ahaay sheikhu islaam ibnu taymiya fii majmuuci alfataawa waxaa ka hadlay ibnu qudaama fi lmuqni waxaa ka hadlay ibnu xasmi fi lmuxalla nuquul fara badan baan soo guurina culimada mucasiriinta baan ka hadlay nuquul kale oo fara badanoo dib aan ka helayna waa jira walau baxsigii waagaa aana xifdinin haddana runtii cajaladihii baa yaalla ciddii rabto way u noqon kartaa masaladaasi marka waxa weeye jihaadku horta xilli uu dhacayo oo fariidadiisu ay dhacayso oo kownka laga nasakhayo oo muslimiintu uu jihaadku ka dhacayo ma jirto saas daraadee wuxuu yidhi maadiyayn waa jirayaa jihaadku waa jirayaa ilaa kooxda ugu dambaysae muslimiintu ay la dagaalanto dajaal maalin jihaadka kownkan laga waayayo ma jiro fi-a mu'minad ah oo ilaahay dartii u dagaalantay jihaadkeeduna uu saxsan yahayna dhulka korkiisa marna laga waayi maayo xadiis fara badan baa kutusaysa waxaa ka mid a ah xadiidka mutawaatirka ah laa tazaalu طaa'ifatu min ummatii somaha mansuura tuqaata koox ummaddayda ka mida kownkan ka zuuli mayso oo alla u hiilinayo jidka saxdaana ku dagaalamayso marnaba la waayi maayo qolaabaa mar walba u taagan ayb xadiidkii kale fii saxiix lbukhari imaam lbukhaari u deliishaday baa kutusaya markuu baabeeyey kadib uu u deliishaday alkhaylu fii nawaasiha alkhayr ilaa ywmi alqiyaamati almaqnamu muxuu aha waljruna horumarinaya fardaha soodooda khayr baa lagu xidhay ilaa qiyaamadu ka imaanayso markaasaa nabigu wuxu uhi sal ly haniimada iyo ajirka laga helayo waay yani waa lagu dagaalamaya markaasay ajirna ruuxii u keenaysaa haniimana waa lagu helayaa jihaadkii baa laga wadaa marka jihaadkii marka haddii imaam aynan lahayn dadkii muslimiinta ahee dagaalamaya gaalo la dagaalamaya iska celinayay ama dacwoba gaadhsiinaya haddaynan imaam muctabara uusan jirin ayaga laf ahaantooda waxay magacaabanayaan cid ay nadaam ahaan ka dambeeyaan nadaam bay samaysanayaan kala dambayn bay samaysanayaan tabartoodu intay doonto ha dhanno tiradoodu ha dhannaato nadaam bay samaysanayaan nadaamka ay samaysteen bayna ku kala dambaynayaan saasayna waajibkii sharcigaa ku fulinayaan awoodun baa loo baahanya awood uun hawshaa u istaagtaan loo baahay awooddaa unbaa isnidaaminaysa intaasaa muctabara wa kadalika xuduudda shareecada marka la fulinayo awood baa la rabaa xudkiina fulin karta fulintaa mafaasida ka imaan kartana ka hortegi karta oo mafaasida inay ka dhalanayso laakiin haddii la yidhaahdo imaam muctabara ilaa la helo xuduudna lama oofin karo jihaadna lama qaadi karo gaalana layskaga celin karo waa ra'yi baatil ah waay waa ra'yi aan waxba ka jirin wax nas oo shardiyeeyeyna masalada iyada lama hayo saas man haddaan ku akriyo maalan hal nas oo uu leeyahay eh, sheekh maxamed ibnu xasan eh, wuxuu leeyahay haddiid u baahantiin waxaad akrin kartaa kitaabka la yidhahdo addurar asaniya fi alajwibati annajdiya kitaabka isagaaba iyuu ku yaalla waxaa iskale naskan abaamalka waxaa iskale sheekh maxamed ibnu xasan xafiidkii sheekh maxamed bin cabdiwahaab marka wuxuu leeyahay bal yuu la doodayaa sidaasoo kale yidhi jihaadka lama oogi karo ilaa imaam la-aan qoladaasuu hadal ku wajahaya markaasuu leeyahay biayi kitaab am biayi xujjatin ana aljihaada laa yajibu ila maca imaamin muttabac hada min alfiryati fi ddiin waalcuduul can sabiili lmu'miniin والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر قولك آه. آياته إيه حجده أياه كتصيصة جهادك إنو سواتبين إلا إمام للرعصيها إن لهلم مويه أوي آيات الشيء حجده الشيء سأوي يقول وقدان أبورة بنور الدين تلقوا بالأبورة ليقول جدك مؤمنين تولغان لحظة ويانبو wاladilة calى ibطaali hada اlqowl qowlkaa isaga ah adilada burinaysana ashhar min an tudkar in la sheego waaba ka caansan tahay adilada sheegaysa wayba ka caansantah markaasu wuxuu yihi min dalika cumuum lmri biljihaad waxaa ka mid a adilada kutusaysa aayadaha jihaadka amray ee caamka ah ee qeyd iyo shardi toona aan ku xidhin wاtargiibi fiih wاlwaciidi fii tarki ka tegidda jihaadkana waciidka ku soo arooray jeclaysiinta aayadaha ku arooray way caam weeye wax khasisay ma jiro mutlaq wey wax qayday ma jiro imaam wax ku xidhay oo nas a ma jiro imaam mutabaca saasuu leeyay markaasu wuxuu keenay walowlaa dafcu allahi annaasa bacdahum bibacdin lafasadat alardu fi suurati alxaj sidoo kale walowlaa dafcu allahi annaasa bacdahum bibacdin lahuddima asawaamicu aayaadkaasuu keenay markaasa wuxuu yihi wakullu man qaama biljihaadi fii sabiili illah ruux kasta oo u istaaga jihaadka rabbi faqad ataaca allaha wa addaa maa faradahu allah allana waa ateecay wixii alla ku waajibiyeyna waa gutay walaa yakuunu alimaamu imaaman ila biljihaad imaamka laftiisu imaam mama noqonayo inuu jihaadka isu taaga mooye liannahu laa yakuunu jihaadun ila biimaam ah waalxaqu caks maa qultahu yaa rajul buuli markaad leedahay jihaadku imaam la-aan ma ansaxayo masaladu sidaa ma ahee arrintaa cagsigeedaa saxaban waqad qaala tacaala aayaadkiibuu marka sii waday hadalkiisu waxaa ka mid ah wuu sii waday oo xadiiskii wuxuu keenay laa tazaalu taa'ifatun wuu sii waday wuu sii waday markaasu wuxuu yidhi waalcibaru waaladillatu calaa butlaani maa allaftahu kaiirun fi lkitaabi wasunna wasiyar walakhbaar buu wa aqwaali ahli lcilmi biladillati walaahaar laa takaatu takhfa cala albaliidi ida calima biqisati abi basiir buu lama jaءa muhaajiran فطلبت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم بالشرط الذي كان بينهم في صلح الحديبية فانفلت منهم حين قتل المشركين الذين أتيا في طلبه المشركين حين قتل المشركين الذين أتيا في طلبه فرجع إلى الساحل قصدي yani wuxuu leeyahay adilada way fara badan tahay ahlucilmiga aqwaashooduna way badan tahay ninka beliidkee fahmada daran xataa kama qarsoona nin caalima iska badaaya markaasuu wuxuu keenay qisadii abubasiir ead garanaysaan nabiga sal alay wasalam markuu heshiiskii xudaybiye galay soo ma garanaysaan heshiiskii xudaybiye markuu galay oo uu ka mid ahaa qodobadiisa nin kastoo muslimoo soo islaama oo soo hijrooda oo nabiga madiine ugu yimaada oo reemanka ka tirsan in loo celiyo oo nabigu dib ugu soo dhiibo abubasiir nin la yidhahdaa soo islaamay marka abubasiir wuu soo tegay oo madiinuu nabiga ugu yimi sal lla alay slam quraysh laba nin bay ka dabadireen si ay u celiyaan labadii nin madiina yimaadeen nabiga yimaadeen sal alay slam waxay yidhahdeen ballantii aan isku ogeyn noo oofi ninkii xagga naga ka yimaada inaad noo celisaa isku ogeyn heshiiskuna saas ku ah ninkan abubasiira soo dhiib laba nin bay soo dirsadeen labadii nin baa nabiga u yimi sal alay slam de nebigu ballanka inuu ilaaliyo waay sooma abuu basiir labadii nin buu gacanta ka geliyey way kaxaysteen markay sii marayaan meeshan magaalada madiine agteeda dulxulayfa meeshaa markay marayaan ayay malaha way degeenoo inay cunta waxbay u yardeen inay cunteeyeen waxsaas kala labadii nin mid ka midu wuxuu ku rorniyo seeftaadu qursanaa oo qiimo badanaa ya haa buu yidhi seeftaydu ah, seefaha la mid ma aha ah, bal maad ii yara dhiigtid bilayar fiiriya ah, quluubiyuga galka intuu ka siibsay buu isagii qoorta ka jaray kow kii kale markuu arkay saaxiibkiioo qoortii ka go-day oo galgalanahay buu soo cararay marka xaggee buu ku carari maka hadduu ku cararo ma fakan karo way fogta magaaladii madiinuu dib ugu soo cararay iyo nebiga sal lla alay slam asagoo ordahaya kiina daba ordahayo eryanahaya buu magaalada midla soo galay nebigu u galay markaasuu yidhi maxamedow maanta i badbaadi ah. abubasiir maanta iga qabo naftayda badbaadi nebigu waa ka qabtay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaasuu rasuul ilaahayow ilaahay ballantaadii adiga waa oofiyey waad idhiibtay ballantaadiina alla waa oofiyey ninkaa ii daa buuhi aan kow ka siiya waa ka qabtay nebigu sal lay slam markaasaa nebigu wuxu yhi sal lla alay kelimo caan oo uu ka fahmay wuxuu rasuulku uhi weyla ummihi miscaru xarbin ama musciru xarbin low kaana macahu hayruhu ah, hooyadii hooggeede walle kale waa dagaal ooga buuri ah, hadduu cid kaleetoo garb istaaga helayo walle kale waa dagaal ooga buuri waa nin dagaal buur hadalkaasu nebigu wuxuu ka tahay obasiir inuu mar labaad nebigu dhiibi doono hadday yimaadaan quraysh bas wuu iska tegey keligii xeebta meel ay safarta quraysh markay shaam aadiya ay soo marto meeshaasuu ayar keligii isagoo aggahay markaasuu bilaabay jidgooyo wax alla wuxuu quraysh ka arko oo dhan wuu qabsadaa wuxuu arko wuu dilaa xooluhu arkana wuu ka dhacaa qurayshna nebiga ballan bay kula jirtaa awow laakiin ninkani ballanima qabato dowladdii nebiga ma hoos yimaado ayagiina way soo eriyeen meeshii ayar dowladii ka asaasay ayb qisada markuu keenay kadib ayuu sheekhu marka ka sii niqaashay oo masaladii uu sii waday hadal dheer oo muxuu ahaayey uu ku keenayo muxuu ahaayey inaad akhridaan bay ku fiicanta taqriiban oo aada u qiimo badan weeye markaasu wuxuu leeyahay wyuqalu ayda kula man aqaama biizaai alcaduwi wacaadaahu wاjtahada fi dafcihi faqad jahada walaa budda وكل طائفة تصادم عدو الله فلا بد أن يكون لها أئمة ترجع إلى أقوالها, وتدبير إلى أقوالها وتدبيرهم وأحق الناس بالإمامة من أقام الدين الأمثل فالأمثل عليها كل ضدء أي رأي كقاتانو أي كبا بيان وإليه روح كستوء بيان soo laabudda kala dambayn ma leh muhimmaddu kala dambayntaa u waay hadday amiir golayaal ay u noqdaan samaystaanoo arrinkoodu habaysan yaho fawdo ahayn intii la rabay intaasay ahayd intii haddii la helana fariidadii sharcigahayd way fulin karaan wa kadalika waxay fulin karaan xuduuddii sharcabay fulin karaan hadday awood leeyihin haddiise la yidhahdo inta imaam mutabaca laga helayo lamana dagaalami karo xuduudna lama oofin karo hadda waxa wey waaba intay gaala rabtay shareecadiiba waabacadhilmaysaan hadalkaas waxaad ugu noqon kartaan kitaabka aan idiin sheegayey mujaladka taqriiban sideedaad hadal dheer waay waxyar muqtadafaadun baan kasoo qaadqaaday mujaladka sideedaad wuxuu ka bilaabayaa safxada boqol sagaashan iyo sagaal ilaa wuxuu wadayaa taqriiban oo la dhihi karaa ilaa boqol laba boqol iyo saddex boqol sagaashan iyo sagaal ilaa laba boqol iyo saddex mujaladka sideedaad ayaad ugu noqon karta ayib nuxuushii kaleetana taqriiban waan soo guurinay waxaa ka mid a maalan haddaad u baahan tihiin oad u noqon kartaan kitaabka khiyaas lumam oo uu leeyahay eh, eh, eh, juwayni abulmacaali aljuwayni isagana akhirkiisa masalada wuu ku keenay muslimiintu markay imaam la-aan ku dhacdo maxay ka yeelayaan axkaamtii imaamka u baahnayd isagana wuu keenay ibnu qudaama sidoo kaleeto fi lmuqni buu ku keenay abu maxamed ibnu xasmi fi lmuxalla buu ku keenay sheikh ulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi fi lmajmuuc buu ku keenay masaladu marka masle caalam ah waxaan leeyahay marka ujeedadeedu ay tahay hadalka noocan oo kaleeto ee kutubta caqiidada ku yaalla maqsuudku ma aha dhankaa in lala aadee maqsuudku waxa weye imaamkii jaa'ir ha ahaadee hadduu hawshii jihaadka wado yaan la khilaafinoo jawrkiisa iyo macsiyadiisa iyo khaldanaantiisa yaan looga hadhine jihaadkii ha loo raaco waayo cibaarada maqsuudkeeda waa midkaa isagaa waay ee maaha macnaheedu jihaadshar imaam la-aan lama jihaadi karo siday dadka qaarkood u qaateen macnahaas macno saabsan ma sidaana laga wada hadday sidaas laga wadana waxay noqon lahay soo xajkiina kumuusan dabqaban waxay noqon lahayd in la yidhaahdo xajkana lama xajin karo imaam la-aan soomay maate wabittaali ah, imaam haddii la waayo xajkuna ma asaxayo bilijmaacna sax maaha bilitifaaq macnahaas macna sax maaha waxaa kaloo imaan lahayd in la yidhaahdo salaada jumcaduna imaam la-aan ma asaxayso walam yaqul bidalika axadu min alculamaa wax hadalkaayadiina ma jiro waa macno faasid ah macnuhu maaha marka sida xajka iyo jumcada iyo jamaacaadkuba ayna shardi ugu ahayn imaamka ayaa jihaadkana haddii imaamkii la waayo ayna shardi u ahayn imaam ee majmuuco muslimiintu awood leh kala dambaynan leh hadday jihaadkii isu taagaan ahlan wa sahlan sidaas wey macana ayib jihaadka laga hadlayo marka jihaadku macaani badan buu leeyahay waa jihaadka oo qitaalka ah dagaalkaaga ah. leanna jihaadku dhowr macnaba waa ku yimaadaa jihaadu nafs oo ruuxu naftiisa inuu la jihaado daacada ilaahay inuu kula jihaado iyo macsiyada daynteeda iyo jihaadu shaytaan iyo muslimiinta cusaadooda in lala jihaado oo macnaheedu uu yahay in wanaaggana la faro xumaantana laga reebo iyo munaafiqiinta in lala jihaado oo iyadana macnaheedu ay tahay xumaantooda in la kashfiyo oo muxuu ahaayey eh, eh, bannaanka la dhigo oo loo hanjabo oo yani waxa weye la cabsiiyo wahaakada iyo nooca ugu dambeeya oo jihaadulkufaar ah gaalada in lala jihaado jihaadka gaaladu marka waa laba nooc oo jihaadu dafcin ama jihaadu difaac oo gaaladu markay dhulka muslimiinta soo galaan in laga celiyo dhulka muslimiinta iyo hantidooda iyo muslimiinta laf ahaantoodii in laga difaaco jihaadu dafci baa la yidhahdaa waana farducayn oo muxuu ahaaye xaalaad buu farducaynta noqday jihaadku ah jihaadu talabna wey nooca labaado waa in gaalada dhulkoodii iyo deegaamadoodii iyo muslimiintu ay ku duulaan si dacwada iyo diinta iyo tawxiidka loo gaarsiiyo taana waa jihaadka dalabka oo muslimiintii baa markaa duulaan ah labaduba waa mashruuc labaduba waa mashruuc wayse sii kala adagyihin oo marka muslimiinta dhulkoodii lasoo aado waa kasii adag mana taa marka dambe wey masalada laga hadlayo ee jihaadka meesha laga hadlayo ee aimada yani waxa weyaan laleeyahay waanu u raacaynaa waa in loo raaco waa jihaadka gaalada lala jihaadayo noocaas dambe ee inta badan nusuusta marka la ilaaqa ay ku dhacayaan kaasaa laga wadaa mana ayb wanaraa waxaan aragnaa buu sheekuu yidhi alxaja iyo waljihaada maadiyeyna inay yihiin kuwo soconaya maca taacati kulli imaamin imaam kasta ateecidiisa la jirankeeda baran imaamku ha ahaado oo amase faajiran ama mid faajir ahaado ama mid ilaahay ateecsan oo toosan ahaado ama mid faajiroo dembiilahana wa salaatlljumucati salaada jumcaduna khalfahum aimada gadaashooda jaa-izatun ayaduna waa mid soconaysa oo asaxaysa oo jirta wey macna mxuu ahaayey masaladaana waxaa daliilu ah salafka ridwaanullaahi calayhim madaxda jawrka ah iyo hogaamiyaasha khaldan ee dalamada ee fasaqada ah jihaadka way u raaci jireen masalan xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ninkii safaagga ahaa ee dadka eber ka dhigay xataa taabiciintiiyo dad badanoo saalixiina laayey nin dhigyaca buu ahaa ninka isaga gaalada markuu la dagaalamayo saxaabadu way raaci jireen xajka u raaci jireen salaada markuu tukanayo way ku daba tukan jireen nin aalim oo faajirana wuu aha xataa aimada sunnada qaar ka mida wayba gaalaysiiyeenba oo gaalnimay ku xukumeen saas maana waxaa ka mid a masala ninkii la idhi jiray mukhtaar ibn abi cubayd oo isagana hogaamiye ahaa raggii eh, dagaalada qaadi jiray buu ka mid yahay hogaamin jiray ciidamada nin aada u khabiisahoo diin ahaan kharibanna u ah xataa ay dadka qaarkood bay yidhaahdeen gadaal dambe ay riwaayad qaarkood nebinimuu sheegtay oo e, saxaabada qaarkood ay mxuu ahay xataa waxaa layilaha ay salafka qaarkood xataa gaalnimo ku xukumeen marka nin noocaas lakiin ninna hogaamiyo qaa'ida buu ahaa dagaalada gaalada markuu u socdana way u raaci jireen salaada markuu tujinay way ku daba tukan jireen xajka hadduu soo way soo raaci jireen wahaakada waa la raaci jire waxaa ka mid a ah maalan alwaliid ibni cuqbat bin abi mucays baa ka mid a ah. nin khamriye ahaa haddana saxaabadu waa ku daba tukan jireen hogaamiye ah oo gomratooro aho gobollada qaarkood buu xilligii cusmaan yuu ka ahaa muxuu ahaayey guddoomiye ka ah marka isagaa dadka tujin jiray hataa mararka qaarkood isagoo khamre cabsan intuu yimaaduu dadka salaada gelin jiray saxiix waa ku sugan tahay intuu saxaabada salaad tujiyey salaada dhexdeeda isagoo marahay intuu kusoo jeedsaday waa nin khamray ayuu wuxuu ku yidhi aiidukum ah aziidukum maydin kordhiyaa waay maydin siyaadiyaa salaaddii buu leeyahay gudaheedii buu ku jiraa wuxuu leeyahay wax ma idinku daraa mise intaasaa idinku filan waa khamraysanya haddana maca daalika isagoo sidaasa guddoomiye waa jiray wixii khayra waa lagaga amar qaadan jiray waa lagu daba tukan jiray muxuu ahaayey laguma kici jirin wahaakada dagaal hadduu aadahayo gaalana dagaalamay waa la raaci jiray saas weyaan marka aimada jawrka iyo dulmiga wixii khayr ah waa lagu raaci waa loogu kaalmayn jihaadku waa khayr xajkoo la ogo la nadaamiyo waa khayr salaadihiio la tukado waa khayr wixii khayr a ah lagu khilaafi maayo khayr a ah lagu khilaafi maayo adiladaasaa markuta saxaabada manhajkoodii sidaasuu ahaa waxayna ku imaan doontaa faqrada soo socota imaamkaasi la raacayo asal ahaantiisa ama doorasho ku yimaado ama xoog ha nagu qabsado ama mid isaga ka horreeya ha u dardaarmo xilka ha uga tago qaab uu ku yimaadaba inta aan gaalnimo cad lagu arkin waa in la raaco waay oo arrimaha lagu raacay xadiiska nabiga siduu ku cad salawatu rabbi wasalam aleh wayna imaan doontaa masalada iyada macna ayib salaaduna gadaaduusa way ku asaxaysaa oo muxuu ah lama soo celinaya ninka dhihi jiray sufyaan thawri sufyaan ibnu sacuudin athawri baa wuxuu dhihi jiray yaa shucayb laa yanfacuka ma katabta xata tara asalaata khalfa kulli barin wa faajir waxaad qortay ku anfici maayo ilaa aad ictiqaadiso ruux kasta oo faajir ah imaam kasta oo faajir ah ama faasiq ah ama baari ah inaad ku daba tukato ilaa aad ictiqaadiso waaljihaada maadin ilaa yowmi alqiyaama jihaadkuna ilaa qiyaamada inuu jirayo ilaaad ictiqaadiso waasabr taxta liwaai sultaani jaara am cadal imaamka jaa'irkaa inaad madaxnimadiisa iyo suldaankiisa hoostiisa ku sabirto ama cadaalad ha sameeyo ama jawr ha sameeyo ilaa aad arrimahaas ictiqaadiso waxaad qortay kuma anfacayo wuxuu yidhi alimaam cabdullahi bn mubaarak baa ka mida wuxuu dhihi jiray man qaala alsalaatu khalfa kulli barin wa faajir waaljihaadu maca kulli khaliifatin walam yara alkhuruuja cala asultaani bisayfi wadacaa lahum bisalaax faqad kharaja min qowli alkhawaarij buu dhihi jiray yani wuxuu dhihi jiray ruuxii ku daba tukada imaamyada ama faajir ha ahaado ama baari ha ahaado jihaadkana la socda khaliif kasta cid kastoo muslimiinta madax u ah jihaadka u raaca madaxdana in seef lagula baxo oo dagaal lagula baxo mucaarad hubaysan lagula kaco aan arkin oo arrintaa iyada aan rumaysnayn aimada iyo madaxdana u duceeya oo ugu duceeya alla inuu hagaajiyo alla inuu hagaajiyo ugu duceeyo afartaa arrimood ruuxii sameeya khawaarijta qowlkoodii iyo madhabkoodii wuu ka baxay muxuu ka wadaa yani waxa weeye dariiqii khawaarijta waa khilaafsan yahay dariiq saxuu hayaabuu ka wadaa macnaa saas weyaan ayib marka waa inoo soo socotaa aimada iyo qaabka loola mucaamaloonayo dib buu imaamku keeni doonaa qaala anasu wuxuu yidhi qaala nabiyu nebigu wuxu yidhi sal alay waslam khaasatan masalada imaamada marka laga hadlayo xilligan muslimiintu ay ku jiraan dagaalada ay ku jiraan ee gaalada ay kaga celinayaan dhammaantii waxa weeyaan waa dafci waay wax jihaad dolabi ah oo muslimiintu maanta ay ku jiraan ma jiro kulli dagaaladoodu waa dagaal dafci ah waay dhulkoodii baa lagu soo duulay dhulkoodii baana lagu haystaa jihaadka dafciga ahee gaalada dhulka muslimiinta ay kusoo duushay lagaga celinayana shuruudda loo dhigayo aada bay uga fududahay midda loo dhigayo jihaadka dolabka xataa in badanoo shardigaa qabtaa markii la yidhaahdo jihaadku waa dafci oo gaala la iska celinaya kayfa maa amkan si walboo suroobi kara oo shareecadan aan khilaafsanayn alla isaga celiyo waxyaalo badan baa markaasi la fududaynaya macana sidaas wya marka axkaamtii jihaadu talabka yaan lagu dabaqin dagaalada ay maanta muslimiintu ku jiraan jihaadu dafci weeye sidaas daraaddeed baan meesha waxaan oolin mas'alada imaamka masalada imaamka maanta niqaashkeedu inuu yimaado ma bahaba leanna dagaalka lagu jira waa dagaal dafciga ah. dagaalka dafcigana wax weeyaan shuruudaasi yani ma taallo intii dagaalamayso gaalada iska celinaysa oo nidaam ha samayso kala dambaynna ha samayso intaa way muhiimadu qaala anas wuxuu yidhi qaala nabiyu nabigu wuxu yhi sal lay wasalam alaaun saddex min asli liimaani iimaanka asalkiisa ka midta ah. alkafu way midda koobaad alkafu ka reebtoomid can cid xaggii laga reebtoomo qaala yidhi laa ilaaha ila allah in laga reebtoomo laga gaafsado gaalaysiintiisa walaa nukafiruhu mana gaalaysiinayno bidambin dembi ku gaalaysiin mayno walaa nukrijuhu kama saarayno min alislaami islaamnimada ka saari mayno bicamalin camal uu sameeyeyna islaamnimada kaga saari mayno qodob waa kaa wljihaadu dagaalkii iyo jihaadkii muslimiintuna maadin waa mid jiraya mundu bacahaniy allahu intuu markuu alla isoo saaray laga soo bilaabo xataa yuqaatila uu ilaa uu dagaalamo aakhiru ummatii ummadayda ka ugu dambeeya addajaala dajaal ilaa uu kala dagaalamo waa qodobka labaad ah. laa yubtiluhu jihaadkaa ma buriyo jawru jaa'irin imaam jaa'ir ah jawrkiisu ma buriyo imaamkiiyo madaxii muslimiinta khariban oo jaa'ir ah jawrkaasi jihaadkii ma buriyo walaa cadlu caadilin walaa mid caadil ah cadaaladiisu ma buriso imaam caadilana cadaaladiisu jihaadka ma buriso ayb waliimaanu way qodobka saddexaad rumayn bilaqdaari qadaryaalka la rumeeyo saddexdaaba asalka iimaankay ka mid yihin salaasadu marka alkafu can man qaala waa mid waaljihaadu maadina waa qodobka labaad waliimaanu bilaqdaarna waa qodobka saddexaad saddexdaad xadiidkaasi ama asarkaasi waxa wuxuu yidhi rawaahu waxaa wariyey abu daawuud sooma dheh abu daawuud baa wariyey wakadalika waxaa soo saaray alimaam abu cubayd alqasim bnu salaam fii kitaabi aliimaan buu ku soo saaray xadiidkuna waa daciif asarkaas oo asar daciifa wey leanna sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo yaziid ibnu abi nashba yaziid ibn abi nashba nin ydhahdo ku jira asulami oo majhuul ah la garanaynin mu yahay saas daraadeed ba xadiidka waxaa daciifiyey alimaam almundiri iyo sheekh albani waa xadiid sugan maaha marka xadiid ahaan ma sugna laakiin masaaisha afarta ah masaaisha saddexda ah saddexda asale uu sheegayba waa saddex asal oo adilo kale leh oo saxa ah. midda koobaad maxay tahay alkafu canman qaala laa ilaaha ila allah walaa nukafiruhu bidanbin ruuxa marba hadduu ashahaadanayo lawaasimtii ashahaadadana ula imaanaya laga wadaa oo lazimta ashahaadada waxaa ka mid ah inuu tukanayo sooma inaan la gaalaysiinin oo gaalaysiintiisa laga gaabsado dembi aan gaalnimo gaadhsiisnaynna aan lagu gaalaysiinin camal uu sameeyeyna aan lagu gaalaysiinin soo masalada maynaa soo maray ah, marna baan soo marnay masaladaasi marka waxay leedahay adillo aada u fara badan bay leedahay adilo aad u fara badan bay leedahay xadiiskani daciif ba ahaado lakin adilo kale leedahay masalada labaad oo ah wljihaadu maadin mundu bacataniy allahu xataa yuqaatila aakhiru ummati dajaal ayadana waxay leedahay axaadiis fara badan bay leedahay oo xadiiskii mutawaatirka laa tazaalu aa'ifatu min ummati uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay xadiiskii alkhayru fii nawaasiha alkhayr uu ka mid yahay sidaas way macnaha wakti muslimiinta jihaad uusan jiraynin ma jirto sidaas daraaddeed waxaa khaldan ninkii yidhaahda muslimiinta xilli waxaa maraya kulligood dhulka korkiisa inay dagaalamaan ayna u bannaanayn kulliba waxooda dagaalamayo dhan ay wada baatil yihiin ninkii sidaas yidhaahda warkiisa butlaankiisu waa iska cadyahay taas way macanaha ninkiisi a mucayana iyo koox mucayanoo dagaalamaysa oo meel ka dagaalamaysa wax ka sheega dagaalkeeda wax ka sheega qaabkay wax ku dagaalamaysa wax ka sheega yacni mulaaxadeeya radiya waa masale kale laakiin ninkii yidhahdo muslimiintu xilli waxaa jira dagaalka ay ku jiraan o dhan kulligoeda baabiliya sida wadaad waadhow idhaan wada fadhiisanay oo kaleeto oo wadaad jaamaca islamiga ka baxay buu ah majlis la wada fadhiyay oo rag weliba culimo ay fadhiyeen iyo wuxuu yidhi eh, qori kasta oon dowlad muctamara hoos imaanin oo muslim uu wado maanta waa baatil bud waxbana kama jiro qoyga saxtaa waa inuu dowlad hoos yimaado dowladaha laga hadlaya waa dowladahan jaa-iriinta maanta caalam islaamka ka taliya qori kastii hub kasta oo qoladaa gacantooda ka baxsan waa baatil buud barrihiisa wax gaaya aawad axaadiistii iyo nusuustii iyo muslimiinta lagu soo duulay waxaa jira xataa kuwa laysku waafaqsana hadalba ka jirinba jihaadkoodu inuu sharciya marka waa nooc taqaruf iyo huluwi ah oo dhanka kale ah si-a mucayana haddaad ka hadli iyo haddaad mulaaxabayn iyo haddaad radin meesheeda waay laakiin aslanba muslimiintu maanta ma dagaalami karaan waxna iskama celin karaan macnaheedu soomaha gaalada ha isu dhiibaan ya ha isdhiibaan waay macnaha hadday isdhibaanna maxaa imaanaya dhulkoodii in gacanta uu galo curumaadkoodii inay gacanta gasho diintoodii gacanta gasho waxbaa isjecli bimacnaa isdhiib waay nin muslimoo caaqilana warkaa kuma saliyo nin culimaa warkiisa iska badalaya nin muslimoo caaqil ah kulli ha wada dhiibo gaaladan duulaanka gacanta loo wada galo kuma taliyo nin culimaa wax garanaya warkiisa iska badalaya marka wax jira ma masaladaasi marka jihaadku inuu xilli walba jirayo tabartu kolba mustawuhu yeerkuu doonay ha dhannaado iyadana adilay leedaha oo nusuus bay leedaha macna masalada dambe oo ah waliimaanu bilaqdaarna waa soo marnay soomana soo marnay ayadana waxa weeye itifaaqo iyadana cinda ahli sunna waynu soo marnay iyadana wa min asunnati waxaa ka mida bulshada wa min asunnati sunnada waxaa ka mida <clears throat> mhm. wa min asunnati waxaa ka mida tawalli asxaabi rasuuli illahi sal alay wasalam nabiga saxaabadiisii in laga weli yeesho in laga weli yeesho saxaabadii nabiga sal lay slm oo la jeclaado maana wa maxabatihim iyo jacaylkooda tawalliga waxaa la yidhahdaa jacaylka way soo geli walow hadib kaga cadfay waxaa la yidhahdaa nusrada uhiilinta waxaa soo gelaysa inaad xigsato oo iyaga xigto waxaa soo gelaya raacidda kullu daalika waxa la yidhahda tawalligay soo gelaysa wa min asunati waxaa ka mid a sunnada iyo dariiqada saxdaa ah waxaa ka mid a tawallii asxaabi rasuuli rasuulilahi sal lay wasalam nebiga saxaabadiisii in laga weli dhigto wa maxabatuhum iyo jacaylkooda wa dikru maxaasinihim wanaagyaalkooda in la sheego wataraxumu iyo naxariis u weydiin calayhim korkooda ilaahay naxariis loo weydiiyo walistikfaaru dembidhaaf weydiin lahum iyaga dembidhaaf alle loo weydiiyo walkafu iyo ka kashaytoonid iyo ka gaabsi can dikri masaawiihim xumaanyaalkooda sheegiddooda laga gaabsado wixii xumaan ah ama ee ka dhacay qaar iyaga ka mid a sheegsheegiddiisa in laga gaabsado iyo wamaa shay xaggiisa in laga gaabsado shajara dhacay baynahum dhexdooda wixii dhexdooda dhacay oo dagaal iyo khaladkay isku khaldameenna isagana sheegiddiisa in laga gaabsado waictiqaadu fadlihim iyo fadligoodoo la ictiqaadiyo inay fadli iyo wanaag lahaayeen wa macrifatu saabiqatihim horumaridii ay islaamka u soo hormareenna in la garto oy cid walba uga horreeyeen islaamnimada iyo diinta <clears throat> qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi waaladiina kuwa jaa-uu yimid min bacdihim gadaashooda min bacdi man min bacdi almuhaajiriin waalansaar oo saxaabadiiya sooma ah, yani min bacdihim waxay u noqonaysaa labadii aayadoodee ka horreysay oo lilfuqaraa'i almuhaajiriin iyo waaladiina tabawa'u daar waaladiina uu min bacdihim labadaa qolo goda gadaashooda kuwa yimid yaquuluuna waxay dhahayaan rabbanaa rabbiganow ikfir dhaaf lanaa annaga noo dhaaf waliikhwaaninaa walaalahadnana alla u dhaaf alladiina kuwaasoo sabaquuna naga hormaray biliimaani iimaanka nooga hormaray walaa tajcalha yeelin allow fii quluubina qalbiyada qalbiyadanaba dhexdooda hillan xiqdi iyo hayeelin xumaan liladiina kuwii aamanuu rumeeyey dadka iimaanka noogu horreeyey qalbiganaga allow xiqdi iyo xumaan ha u gelini qalbi fayoobi iyo carab fayoobi iyo jacayl allow qalbiganaga u geli wa wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi muxammadun muxamed rasuulullahi wa kuwa alla soo dirsaday wey salawatu rabbi wasalaamu caleyh waaladiina kuwa macahu la jirankiisa ah ashidaau kuwa ad adag wey cala alkufaari gaalada korkooda ruxamaau kuwa naxariis badan wey ama naxariista baynahum dhexdooda ayaga dhexdoodana waa isu naxariistaan waa isu nugul yihiin oo isu turaan gaaladana waa ku adadagi ayb hadalkaasi wuxuu imaamku ula jeedaa xuquuqda ay ku leeyihiin saxaabada nebigu sal lay waslam ummadda ay ku leeyihiin wa qaala nabiyu nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam laa tasubuu caayina asxaabii asxaabtayda ha caayina maxaa yeele fa ina axadakum midkiin low anfaqa hadduu bixiyo misla uxudin wax uxud leeg wax uxud oo kale ah dahaban oo dahab ah maa balaqa ma gaadhayo mudda axadihim midkood mudkiis wax yar oo muxuu ahaayey shan boqoloo giraam shan boqoloo giraam oo midkood uu baxsaday ma gaadhi kartaan walaa nasiifahu walaa intaa kaas niskii xataa oo midkood baxsaday ma gaari kartaan nasiifku waa nis wey macnaha ay nasiifu lmud waay xataa mud niskii oo midkood baxsaday ma gaari kartaan haddaad buurta u xidho dahaba bixisaan xadiikaasi waan soo sheegnay soo maaha saxiixmuslim buu ku sugan yahay min xadiisi abi saciid qisadiisuna waxay ahayd khaalid ibnu waliid iyo cabdiraxmaan ibni cawf baa arrini dhex martay kaana baynahumaa shay labadu waa laba saxaabi waay laakiin way kala horreeyeen soo ma cabdiraxmaanna ah, waa min asaabiqiina alawaliin raggii hore ee horey ka islaamay buu ahaa khaalidna wuxuu ahaa raggii dib ka islaamay oo wuxuu islaamay heshiiskii xudaybiye kadib uu soo islaamay heshiiskii xudaybiye sanadkii ahaa sanadkii lixaad kadib uu soo islaamay hijriga khaalid marka waa dambeeyey marka khaalid oo dambeeyey iyo cabdiraxmaan oo horreeyey baa isku dhacay markaasuu khaalid wuxuu aflagaadeeyey oo caayay cabdiraxmaan markaasuu rasuulku wuxu uhi sal lla alay wasalam laa tasubuu axada min asxaabii saxaabadayda nin ka mid aha caayina maxaa yeelay fa ina axadakum saasay kudi hadalku marka midkiin hadduu bixiyo buurta uxid wax la egoo dahaba buurta uxud waa buurtaad aragteeno magaalada madiina xagga ka xigta muxuu ahaye waqooyinka buur aad weyn silsilad oo buura u ah buur keliya maa buurtaal wax la egoo dahaba ah haddaad baxsato oo sadaqaysato mid iyaga ka mida mud uu baxsaday ama mud niskii oo midkood bixiyey ma gaari karti xataa qabandiba ha ahaado mud qabandi ah ama mud niskii oo qabandi ah ama galley ah oo midkood baxsaday ma gaari karto weligaaba nagnaglawe marka maxaa yeelay suxbada ay nebiga la saaxiibeen baa wax loo dhiga lahay saan horeba usoo tilmaanay ayib su-aal baa marka la waxaa la leeyahay labada ninba waa saxaabi cabdiraxmaanna waa saxaabi khaalidna waa saxaabi hadalkan saxaabadaydaha caayinana wuxuu u dhacayaa khaalid oo khaalid laftiisu miyuusan saxaabi ahayn baa la waxaa ka jawaabay sheikhulislaam ibnu taymiya caleh raxmatullah oo wuxuu leeyahay cabdiraxmaan ibni cawf iyo raggii hore ee saabiqiinta ahaa khaalid marka loo fiiriyo suxbada way kaga xeeldheeryihiin soma suxbada way kaga xeeldheeryihiin oo suxbada uu leeyahay cabdiraxmaan khaalid male soma min hada albaab buu nebigu u leeyahay khaalid saxaabadayda ha cayna saasaa laga wadaa ee maaha macnaheedu khaalid saxaabi ma aha ayib macnahaas laga wadaa bu leya shekh islam ibn taymiya aleh raxmat ullah sarimu masluulku kaga hadlaya sarimu almasluul cala shatim arasuul ayuu kaga hadlaya arrintaa iyada macna ayib arrintaas marka waxa weye saxaabada xuquuqda ay ummadda ku leeyihiin ummadda nabiga sal alay slam xuquuqda ay ku leeyihiin bay tilmaamaysaa oo waxaa ka mid a ah in la jeclaado saxaabada nabiga sal lay aslam la jeclaado laga weli yeesho aayadaha qur-aankaa noo keenay jacaylkooda muxuu ahaayey maxaa yeele allah tabaaraka watacaala shayga wuxuu siiyey saddexdaa qolo muhaajiriin iyo ansaar iyo dadka ka dambeeya u ducaynaya ayagii dariiqoodii taabacsan ixtiraamaya una ducaynaya waananu tiladaa soo sheegnay oo imaam maalik uu u daliishaday inayna raafidada iyo shiicada saxaabada caayay tahay inay shayga waxba kulahayn saddexda qole ilaahay fayiga siiye muslimiinta kuma jiraan kadalika xadiidka cadiy ibnu haabit muhaajiriin iska badbaaray ansaar keligood ayuu nebigu wuxu uhi sal lay waslam fi saxix muslim ba kusugan wuxuu uhi laa yuxibuhum ilaa mu'min walaa yubgiduhum ilaa munaafiq ah, ruux mu'mina unbaa jeclaada ansaar ruux necab haddaad aragtana waa munaafiq man axabahum axabahu allah waman abqadahum abqadahu allah ruuxii jeclaada allah jeclaada ama allaha jeclaado ruuxii nacana allah naca ama allah naco saas man leanna markaad ayaga nacayso ood saxaabada nacayso ood caayayso ood iflagaadaynayso waxaad u nacayso soo uun ma aha dowrkiiyo khayrkay ku lahaayeen diinta ilan hadday dadkoodaa iska ahaan lahaayeen afkaagu ma gaadhin wax afkaagu u gaadhayo oo loo caayayo waa kaalintii iyo dowrkii ay ku lahaayeen dacwada waay iyo diinta faafinteeda way macna wanaaggooda marka in la sheego oo dembidhaaf ilaahay loo weydiiyo oo la yidhaahdo rabbana ikfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan sidaa in loogu duceeyo ayay macnaha tilmaamaysaa waay oon la caayin laguna aflagaadooyin laguna gafin cabdullahi bni cabaas radi allahu tacala canhu ardaa sida alimaana ibn baa uu keenayo wuxuu leeyahy ibn cabaas baa wuxu uhi laa tasubuu asxaaba muxamadin war nebi moxamed ardadiisii cayna faina allaha amaranaa bilistikfaari lahum alla wuxuu ina amray inaan dembidhaaf u weydiinoo nidhaho ilahu dembidhaaf wa huwa yaclamu anahum sayaktatiluun markuu alla leeyahay saxaabadii nebiga iyo mu'miniintii idinka horreeyey ilaahay dhaaf u weydiiya alla markaa wuu ogyahay inay dagaalami doonaan soo ma inay islayn doonaan wuu ogyahay alle isagoo og inay islayn doonaan buu haddana wuxuu inoo jidaynayaa inaan dembidhaaf u weyjino ilahu dembidhaaf aan dhahay saasuu cabdullahi bn cabbaas leey ayib marka saxaabada ridwanullahi calayhim wax ka sheegooda iyo caydoodu waa mas'alo aad khatar oo ah ruuxa diintiisa alimaam albagawi tafsiirkiisa wuxuu ku keenay aayaddaa markuu fasiraya aan soo marnay maalik ibnu miqwal buu ka warinaya wuxuu yidhi camr ibnu sharaaxiini shacbi baa wuxuu yidhi maali bnu muql buu la hadlaya yaa maalik tafaadalat alyahuudu waalnasaara alraafidata bikhaslatin buuri yahuud iyo nasaaro shiicada raafidada la yidhaahdo waa isnaa cashariyada eeraan weeye iyo wixii la mid ah shiicada raafidada la yidhaahdo yahuud iyo nasaaro hal qodob bay kaga fiican yihiin buuri yaa fiican yahuud iyo nasaara kaga fiican buuri qodobkaas maxay tahay baa layidhi wuxuu yidhi su'ilat alyahuud man khayru ahli millatikum baa layidhi yahuud waxaa la weydiiyey dadka diintiinna haystee raacsan yaa ugu khayr badan baa layidhi markaasaa waxay yidhahdeen asxaabu muusa nebi muuse ardadiisiibaa ugu khayr badan dadka tawreed haysta ee raacsan markaasa waxaa la weydiiye ibnu nasaaro nasaarana waxaa lagu yidhi man khayru ahli millatikum dadka diintiinna haysta yaa ugu khayr badan markaas iyaguna waxay ku jawaabeen xawaariyi ciisa ah, ciise ardadiisii ayaa ugu khayr badnaa dadka diintanaba haysta raafidaa la weydiiyey ui waa shiicade eh. waxaa la weydiiyey man sharu ahli millatikum dadka diintiina haysta yaa ugu shar badan markaasaa waxay yidhahdeen asxaabu muxammadin sal alay wasalam nebi maxamed ardadiisiibaa ugu sharbadnay badnayd dadka diintannaba haysta ah, umiruu bilistikfaari lahum fasabuuhum bu ilaahay dembidhaaf u weydiiyaa la u barya saxaabada u duceeyey markaasay caayeen fasayfu calayhim masluulun ilaa yowmi alqiyaama buui nimanka noocaasa seeftu waa inay korkooda ku siibnaatoon galka la gelinin ilaa qiyaamada laga gaadhayo waa in lala dagaalamo bu le maana laa taqulu lahum raaya calan u istaagi maayo walaa yahbutu lahum qadam gommadi iyo lugina u sugnaan mayso walaa tajtamicu lahum kelima kelimadii inay u ururto ay isku waafaqaanna ma aha kulamaa awqaduu naara lilxarbi adfa'aha allahu bisafti dimaa'ihim wa tafriiqi shamlihim wa xujatihim acaadana allahu wa iyaakum min alfitar mudila buu waa caamil sharaxin shacbi waa waa taabici kabiira marka nimankaa saxaabada wax ka sheegayaay dad diin lama ah masaawidooda ha laga gaabsado alkafu can masaawiihim wamaa shajara baynahum wuxuu ka wadaa sheekhu wixii saxaabada dhex maray saxaabada dhex maray ee dagaaladii dhex maray jabal iyo sifiin iyo wixii iyagu dhexdooda isu geysteen iyo wixii dad qaar iyaga ka mida laga soo guuriyo waxoogaa shareecada khilaafsan ama aan fiicnayn waa laga gaabsanaya lagu ceebayn maayo cudurdaar baan u raadinaynaa muxuu ahaaye waxaan leenahay labada qoloba waa ijtihaadeen dadaal baa u geeyey haddii uu ruuxu dadaalana kii gafana ajir buu leeyahy kii saxmana laba ajir buu leeyahy intaa ka badan usii dhaafi mayno saxaabada kana muxuu ahaaye edab darnaa iyo kanaa kharribnaa iyo kanaa daalim ahaa iyo kanaa la habaari iyo kana la nacnadi baabkaa geli mayno saas macana wixii dhex galay oo dhex maray ijtihaad buu ahaa ijtihaadkaasina dhammaantoodii mujtahid mukhti ah oo hal ajir leh iyo mujtahid musiiboo laba ajir leh sidaa unbay yihiin macna cumar ibn cabdilcasiis waa kaan soo marnay in la weydiiyey wixii saxaabada dhex maray oo dagaal ahaa markaasaa wuxuu yidhi tilka dimaaun tahara allaahu yadii minha afalaa uطahiru minha lisaanihi taasi dhiig buu ahaa buuri ilaahay gacantayda uu ka daahiriyey buuri ilaahayba hadduusan goobjoog iga dhigin meesha nebi maxamed saxaabadiisu ku dagaalamaysay nasiib weyn buuri gacantayda hadduu ilahay dhiiggooda ka ilaaliyo haddii ilaahay gacantayda dhiiggooda ka ilaaliyo carabkayga miyaanan ka ilaalinaynin buuri saasu macana carabkayga miyaanan ka ilaalinaynin markaasaa wuxuu yidhi mathalu asxaabi rasuuli illaahi mathalu lcuyuun wa daawaau lcuyuuni tarku masiha buuri nebi maxamed yani matelkood iyo sifada asxaabtiisu waxa weeye waa indhahoo kale buy indhahoo kale la mid yihiin buy indhaha daawadooduna waa inaadan taabannin buy ya ishu hadday intay ku xanuunto aad farafarayso oo aad maraamarto ma ku bogsoonaysa mise way ka dari way ka dari a daawadoodu maxay tahay ha taabanin xataa hadday ku cuncunto ha u dhowaani asxaabu rasuulilaahi sida ishoo kale weeye daawadu waxa weeyaan inaadan agtooda qor ka jebin ha u dhowaani haddaad ag marmarto soomaa khalaas balaayo unbaad ka qaadi iyo cudur iyo diin la-aan iyo inxiraaf iyo zayq iyo balaayaa kugu dhacay sidaa shiicada ku dhacdaysa alxasan albasri baa sidoo kale waxaa la weydiiyey saxaabada dagaalkii dhex maray markaasaa wuxuu yihi qitaalun shahidahu asxaabu muxamedin sal ly wasalam waqibna dagaal nabi maxamed arbadiisii ay xaadirtay buu ahaa annaguna aan ka maqlin bu wa calimuu wajahilna ayaga yaqaanay annaguna jaahil baan ka nahay bu waijtamacuu fatabacnaa way israaceenoo way wada jireen markaansaanu wada jirkii ku raacnay bu wakhtalafuu fawaqafna bu markay iskhilaafeenna arrintaa waan ka istaagnay waxay isku raacsan yihiinna waanu raacnay markay iyagii iskhilaafaanoo dhexdooda ay noqotona arrinkooda waa ka istaagaynaa ku xadgudbi mayno dhinacna raax dhinacna ku xadgudbi mayno sidaasuu ka wadaa macnaha waxaa keenay hadalkaas alimaam alqurtubi fi kitaabihi aljaamic liaxkaami alqur'aan arrimahaasi marka waxay ka hadlayaan iyo xadiiskanba saxaabada nebiga sal alay slam iyo xaqooda in marka aad la ilaaliyo wax kasheegooda iyo duridooda waa fikir aad u qarimo bal alimaamu abaraani wuxuu soo saaray biisnaadihi ila bni cabaas abaraani abu nucaym ibn abi caasim keyrkood baa soo saaray waa xadiis uu alimaam asheikh alalbani caleyh raxmatullah bimajmuuci turuqihi buu xadiidka ku taxsiininaya duruqdiisa marka la sugayo wuxuu le waa xadiid xasan ayib min xadiid ibni cabaas wuxuu leeyahy nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam man saba asxaabii man saba asxaabii facalayhi lacnat allah waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin saxaabadayda cidda lacnad ilaahi ha ku dhacdo malaa'igta lacnadooduna ha ku dhacdo dadka oo dhan lacnadooduna ha ku dhacdo waa xadiis xasanu leeyahay bimajmuuci turuqihi sida muxuu ahay uu ku leeyahay silsila saxiixa laba kun saddex boqol iyo afartan raqamkaasuu ku keenaya sheekh albani caleyh raxmatullah ruuxa marka saxaabada caaya saxaabada ruuxa caaya hadduu saxaabada oo dhan rumaysan yahay inay gaaloobeen waa sida raafidadu ay rumaysan tahay ama badankoodba ay fisqi iyo gaalnimo ku dhaceen middaa iyada a ah waa ridda waana khuruuj can iddiin waa masale keeni karta in ruuxaasi uu diinta ka baxo oo wax diinaba uusan ku jirin leanna waxa weeye qur-aankii iyo sunnadii buu labadaba beeninaya ijmaacii salafkuu beeninaya ayib qodobka labaad waxa weeye inuu caayo oo lacnado oo muxuu ahay wax ka sheego qaar iyaga ka mid a ah. gaaloobidiisa laba qowl baa ku jira qaar ah, waxay leeyihiin lama gaalaysiinaya laakiin waa la jeedli oo waa la garaaci oo waa la xidi oo ilaa uu ka dhinto midda labaadna waxa weeyaan inuusan diintooda wax ka sheegin waa qodobka saddexaad inuusan diintooda wax ka sheegin laakiin si kale uu u duro uu yidhahdo maalan fulayey ahaayeen muxuu ahaayey muxuu ahaayey bakhaylay ahaayeen inuu meelahaas uu ka duro kaasi waxay leeyihiin waa la tacsiiraya waana la edbinayaa laakiin diinta laga saari maayo tafsiilkana waxaa keenay shekhuislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah fi kitaabihi assaaribu almasluul calaa shaatimi arasuul saxaabada caydooda saddexaasuu u kala qaadaya meeshaa loogu noqdo insha allahu tacala masaawidooda marka inaan waxba laga sheegin oo xumaan wixii yani waxa way xumaan ahaan loo arko ee dhex maray in laga gaabsado masaladaasi horaa usoo tilmaanayo ka gaabsiga lagama wado in hebelna waa saxsanaa hebelna waa khaldanaa intaasi dhib male oo xadiista nabiga cadday salawatu rabbi wasalaamu caleyh dagaaladii dhex maray inuu cali ku saxsanaa kooxdiisu kuwa ka soo horjeedana ka khaldanaayeen intaa axaadiista cadaysay intaana waa la cadayn karaa a'imada sunnaduna way caddeeyeen laakiin maxaa la diidan yahay inaad tidhaahdo qoladii cali la dagaalamaysee ka soo horjeeday waa mujrimiin way gaaloobeen faasiqiin weeye waa in la caayo middaa way midda khatarta laakiin waxaan shaki ku jirin adilladana ku cad labada kooxood kooxda cali inay masalada ku gar lahaayeen wabittaali waxaan leenahay cali iyo kooxdiisu mujtahidiin saxsan bay ahaayeen laba ajir bay leeyihin dagaalkii jabal qoladii isaga ka soo horjeeday iyo sifiin qoladii kasoo soo mucaawiya uu hogaaminayeyna mujtahidiin bay ahaayeen laakiin khata'ayoo gafay ijtihaadkooda ku gafay ayagana waxaan leenahay hal ajir bay leeyihiin saxaabadu intaasay ugu dhexeeyaan maa bayna mujtahidin musiib lahu ajraan wamaa bayna mujtahidin mukhti lahu ajrun intaa wixii ka bad ninkii sii dhaafa oo sii farageliya yaa weyn lahu hawlu taallada meeshaad kaga lugdixlahayd berris waa lagu haystaa marka saas ayb masladaana waa maslada ay tilmaamayaan mana ayb wa min asunati waxaa ka mida buu sheekhu yihi altaradii can aswaaji nabiy sal lay aslam sunati dariiqada saxda waxaa ka mid a dariiqadii eh, qur-aanka iyo sunnadu ay kutuseen saxda waxaa ka mid a altaradii ka raalli noqosho in loo weydiiyo alle can aswaaji arasuuli rasuulka xaasaskiisii inuu ilaahay ka raalli noqdo in ilaahay loo weydiiyo tabaaraka wa tacaala ayib ummahaati almuminiina mu'miniinta hooyooyinkood ahaa almutaharaati ee la tahiray la daahiriyey almubara'aati ee la beri yeelay min kulli suu'in xumaan kasta laga beri yeelay jumladaasi wuxuu si gooniya ugu xusay saxaabadii nebiga markuu sheegay xuquuqday ummadda ku leeyihiin ayuu si gooniya wuxuu usoo qaatay nebiga xaasaskii sal alay wasalam waxaana keenay inuu mudnaan siiyo mudnaanna waa leeyihiin xaqan laakiin nimanka raafidada la yidhahda shiicada la yidhahda ayaa si gooniya ugu xadgudbay dumarkii nebiga sal alay wasalam taasaa keentay marka inuu mudnaan khaasa siiyo si gooniya ayaga uu u sheego oo u xuso ayagoo hadalkii hore galayo saxaabadii nebiga markii laga hadlay si guud soo xaasaskuma gelin min baabin awla baa si yani waxa weeyaan iyagaaba cid walba uga horreeya oo gelaya an xaafis bay u noqdeen nebiga sal alay slam haddana waxaa keenay iyagoo galay inuu si gooniyo usoo saaro lil ahmiya wa mudnaan bay leeyihiin gooniyo xadgudubka lagu sameeyey iyo iyagoo mudnaan lahooda nabigeenna xaasaskiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh adduuniya aakharaba adduunkana xaasaskiisay ahaayeen aakharana xaasaskiisay noqonayaan saas darteed baa la diiday in la guursado gadaashiisa saan u tegi doonta ilaan sida xadiidka ku sugan haweentu sideedaba ninka u dambeeya hadday rag badani guursadaan ninka u dambeeya unbaa nin u noqonaya aakharo ninka u dambeeya ee nolosheeda qabay ninkaa unbaa aakhare ku guursan doona nebiga xaasaskiisa marka sidaas daraaddeed bi hadal ictibaar baa layidhi gadaashiisa ugama dambayn kartaan maana sidii adduunka xasisugii baan rabaa inay aakharana xaasis u noqdaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka waxaa ka mida sunnada ka mid iyo dariiqada saxda in dumarkii nebiga ilaahay loo weydiiyo inuu raalli ka noqdo allah inuu raalli ka noqdo tabaaraka wa tacaala saas macna oo yacni waxa weye ixtiraamkooda ay yeeshaan allana tabaaraka wa tacaala tilmaamayo inayna dumarka kale la ahayn fii suurati alaxzaab yaa nisaaa annabiyi lastunna ka axadin min annisaai in istaqaytunna ah yani dumarka kale lamid ma tihiin baa layihi tabcan haddaad khaldantaanna khaladkiinu waa halis haddii aad alla kacabsi iyo wanaag aada la timaadaanna dumarka kale lamid ma tihiin an xaasaskii nabigaa tihiin salawatu rabbi waslamu caleyh saas man allana tabaaraka wa waa kii door geliyey khiyaar geliyey ama adduun doortaa layidhi ama allah iyo rasuulka iyo aakharo doorta ama adduunyada doortaa layidhi aayat takhyiir oo ku timi fii suurati axzaab soomaya qul liazwaajika in kuntunna turidna alxayaata addunya wa ziinataha fatacaalayna umatickuna wausarixkuna saraaxan jamiila wain kuntuna turidna allaha warasuulahu wadaara alaakhira faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiima soma markaasu saxaabada nabigu intuu waxaan u dumarkiisa mid mid intuu ugu yeedho oo caysho ka bilaabay yuu yihi labadu mid doorta adduunyaad rabtaan oo waan idin fasaxaa oo rag xoolo lahoo adduunyada siiyaan yaad guursanaysaan maya oo allah iyo rasuulka iyo aakharaa dooranaysaan caaishaa laga bilaabay waalidkaa la soo tashay buu nebigu kuhi sal lay slm markaas sida rasuul ilaahay ow ma adiga inaan reer kuu noqdo iyo doorashada alle iyo aakharo miyaan waalidka la tashanay walla inaan la tashanayni bit go-aankayga haddaba iga qabo allah iyo rasuulkiisa iyo daarta aakharaan doortay bay tiri caaisho markuu ka gudbay dumarkii kale kulli waa wada mariyey kulligoodna halkaasay wada mareen oo aduu ma isku doorsan lahayd waxoogaa adduunyaa iyo iyo nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh suuxbadiisa fi dunya walaaakhira wax laysu dhiga ma laha sooma saas wey marka halkaasay mareen aayaadka qur-aankaa marka tilmaamaya ilaahay tabaaraka watacaala inuu tahiray inay beri ahaayeen nadiifa u tegi doonaa insha allahu tacala xaasaskaa laga hadlaya nabigeenu guursaday sal lay slam xaasasna u noqday ilaa taqriiban waxay gaadhsiiyaan culimmadu taqriiban eh, mxuu ahaayey ilaa kow iyo toban bay gaadhsiiyaan ilaa kow iyo toban dumar ah oo nabigu guursaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ugu horreysay eh, khadiija bintu khuwaylid waana eh, haweentii u dhashay nebiga caruurtiisa dhammaantood marka laga reebo hal wiil oo ibraahiim ah oo ay dhashay maariyat alqibtiya suriyadiisii baa dhashay inta kaleba khadiija u dhashay dumarka kale nebigu guursaday ee tobanka ah mid ilma u dhashay ma jirto waa maziya uu nebigu ku tilmaamay inay leedahay khadiija caruurteeda iyadaa dhashay buu nebigu dhihi jiray salawatu rabbi waslamu caleyh waan u doonaa koodee ugu fadli badan hadalka soo socduu ku sheegi doonaa oo isagu wuxuu dhihi doonaa khadiija u fadli badan waana tilmaami doonaa waxay ugu fadli badan tahay iyada fadli badan mise caaisha fadli badan laakiin xaasaskiisa inay ugu horeysay inta uu nebigu qabay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa weenay alla muusan guursanin garoobnimuuna ku guursaday waa looga horreeyay nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh haweeneyda labaad caaisha weeye bint abibakr sidiiq oo iyadoo yar buu nabigu guursaday sal lay slam sagaal jir buu kula aqalgalay hijrada markuu madiine maka yimid buuna eh, khadiija iyadu waxay dhimatay intuusan maka kasoo hijroonin makay ku geeriyootay caaishana wuxuu kula aqalgalay madiinu kula aqalgalay nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh ayib sideed iyo toban jir iyadoo ana wuu ka geeriyooday nebigu sal lay slm iyadoo sideed iyo toban jirta waa xilligii dumarku ayuu u xoog badan yihin gadaashiina waxay noolay taqriiban afartan sanay noolay waqti dheer bay gadaashii noolay nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh waxay dhimatay konton iyo sideeddii hijiriga ayay dhimatay ayib bay ka badan bay noolay waktigaasay dhimatay waxaa sadexaysay oo haweentu saddexaad ay tahay sawda binti zamca alcaamiriya oo nabigu sal lay slam iyadana iyadoo haweeney weyn ah ayuu guursaday haweeney aada u qiimo badanoo weynoo waxay ahayd yani dumarka maka maxaa jeeda aada eh, ugu qiimo badan bay ka mid waxaa laisku hayaa nebigu sal lay wasalam caaisha guurkeeda ma sawda ka horreysay mise caaisha horreysay baa laisku haya oo khadiija markay ka dhimatay ma caaisha guurkeedaa ku xigay mise sawda ku xigtay way weynaatay markay weynaatayna habeenkii nebigu u imaan jiray waata caaisha ku wareejisay oo ti rasuul ilaahayow aniga waana da-oobay inaad ifurtana ma rabo habeenkii aad ii imaan jirtay xaasaskaaga kuwa mid aad ugu jeceshahay baan kuugu wareejinaya caaishay marka ugu wareejisay caaisha laba habeen baa loo tegi jiray marka oo nabigu uu la baryi jiray waxay iyaduna geeriyootay hijriga taariikhda hijrigu markay ahayd konton iyo afar haweeneyda saddexaad waa xafsata bintu cumar ibn khadaab gabadhii cumar waxaan jira cumar bkhataab gabadhiisii nebigu iyadana wuxuu guursaday nin baa uga horeeyey saxaabi ah oo dagaalkii uxud lagu dilay sanadkii saddexaada hijriga ayuu guursaday waxayna dhimatay afartan iyo shantii hijriga iyadana garood buu nabigu ku guursaday sal lay slam ayib haweeney qiimo badanna waa ahay oo nebigaa furay marbuu furay markuu furay waxibaa kusoo dego waxaa lagu yidhi xasa soo celi baa lagu yidhi fa inahaa sawaamatun qawaama waa haweenay soom badan oo salaad badan ah soo celi baa lagu yidhi markaasuu nabigu soo celiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh xasa haweeneyda shanaad waa zaynaba binti khusaymat alhilaaliya la dhihi jiray bay dhahaan oo kutubta sheegta waxaana la yidhahdaa waxay caan ku ahayd ummulmasaakiin baa la dhihi jiray haweeney masaakiinta u roon oo ku sadaqaysata oo quudisa oo ay agteeda yimaadaan bay ahaan jirtay yacni wakhti yar buu nabigu qabay bay dhahaan ayadana garoobu garobnigu ku guursaday waxay la joogtay baa layidhi oo uu qabay laba bilood mise saddex bilood kadibna way geeriyootay caan maaha sanadkii afraada hijiriga geeriyootay baan laha xaaska saddexaadi waa ummu salama magaceedana waxa la yidhahdaa hinda binta abi umayata alqurashiya almakhzuumiya ah, in baa qabay abu salamata bni cabdilasad waxay ka mid ahayd dumarkii u hijrooday ardulxabasha koox saxaabada ah. kadibna madiine usoo hijrooday ayb haweeneyda iyadaa umu salama markuu ninkaasi ka geeriyooday ayuu nebigu guursaday iyadoo caruur wadata weliba madiine marka timid buu guursaday wayna dambaysayoo lixdan iyo kowdii hijiriga ayay geeriyootay haweeneyda toddobaad waxaa nebigu guursaday waa zaynaba binti jaxsh al asadiya oo nabiga sal lay wasalam ahayd waxaa dhashay eedadii umayma binti cabdilmualib baa dhashay oo nabiga eedadii ah jumciyaday ahaayeen marka zaynab ayib waxayna ka mid ahayd min saadaati nisa dumarka kuwa ugu qiimo badan bay ku jirta xagga diinta iyo waraca iyo wanaagga iyo aad bay u qiimo badnayd waxaa guursaday oo nebigu uu guuriyey sal lay slam markii hore mawlihiisii zayd ibnu xaaris zayd ibnu ah oo nebiga mawlihiisa ahaa ayuu u guuriyey markii hore iyadoo gabadh ah kadibna zayd bay isku dhaceen wada joogi waayeen waa midda ay kusoo soo degtay aayadda qur-aanka fi suurati alaxzaab falamaa qada zaydun minha watara zawajnaakaha zayd markuu dantiisii ka dhammaystay oy wada joogi waayeen waan kuu guurinay baa layidhi zayd markay kala tagaan zaynab waan kuu guurinay haweenta keliya waxay ahayd allah tabaaraka wa tacaala toddobada sano korkooda laga soo guuriyey markii zayd furay oy ciddadii ka baxday in la guuriyaba looma baahne nebigu uula aqalgalay leesh leanna ilahaybaana soo meheriye ma sheekh meheriye u tahay u waana soo meheriye saas daraaddeed baa dumarka kale ee nebigu qabo waxay ugu faani jirtay zawaja kunna ahaaliikunna bay dhihi jirtay idinka waxaa idin guuriyey ehelkiinna aabbayaashiina yaa idin guuriyey anigase wazawajanii allahu min fawqi sabci samaawaati bay dhihi jirtay aniga toddobada suba korkoodu alla iga soo guuriyey mid ila wanaagsan ma idinku jirtaa maya wa aamusa marka wa saasay dhihi jirta marka zaynab binti jaxsh iyadana saasay ahayd haweeneyda sideedaad wax way nabigu guursaday waa juwayriya juwayriya binti xaaris bn abi diraar alkhusaaciya almusaliqiya nebigu reer bani mustaliq markuu ku duulay qaswat lmuraysiya oo sanadkii shanaad mise lixaad ahayd hijriga ayuu nebigu sal lay wasalam ka soo qabsaday dad ayib waxaa ka mid ahayd marka juwayriya ka mid ah dadkii lasoo qabsaday dagaalka lagu qabsaday markii la qaybiyey dadkii lasoo qabsaday waxay qayb ahaan u raacday ninka saxaabiga la yidhahda thaabit ibnu qays ayaa qayb ahaan ay u raacdoo qaatay thaabit marka uu xoreeyo wuxuu ku xoreeye kula heshiiyey haddaad xoolo intaa leg ii keento xor baa tahay mukaakaduu ka dhigay markaasay nabiga u timi sal ly slam waxay ku tiri rasuul ilaahi iga bixi xoolahan oo adiga aan kugu soo wareego markaasuu nebigu wuxuu u bandhigay inuu xoolahana ka bixiyo xoreeyana guursadana oo maxaa ka fiican bay tiri aba waxaan la heli karin sidii buu nebigu ku xoreeyey kuna guursaday salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sidaas weyaan marka iyadana taas weye waxaa iyadana muxuu ahaayey ay dhimatay sanadku markuu ahaa konton iyo lixdii hijiriga haweenayda sagaalaad waa ummu xabiiba binta abi sufyaan ramla magaceeda la yidhahdaa ramlata binta abi sufyaan alumawiya waxaa dhalay abu sufyaan ibni xarbi baa dhalay ninkii odayga reer qoreysheed ahaa magaalada maka markuu nabigu furtayna islaamay ayaa dhalay oo isagoo gaala buu nabigu guursaday gabadhiisa isagoo gaal guursaday waxaa soo guuriyey waxay ka mid ahay dumarkii u hijrooday ardulxabasha ardulxabasha waxaa qabay nin la dhihi jiray oo xaas u ahayd cubaydullahi bnu jaxshi alasadi cubaydullahi bnu jaxshi iyadoo uu qabo bay ardulxabasha etoobiya u qaxeen saxaabadii halkaa aaday buu ahaa ninkeedii baa marka waxaa la yidhahda riwaayadka qaarkood sheegayaan diintiibuu ka baxay oo nasraaniyaduuba qaatayba qaarna wuu dhintayba ninka isaga ah kadib ayaa nebigu sal lla alay wasalam loo guuriyey waxaana u guuriyey ninkii la dhihi jiray najaashi boqorkii xabasha oo soo islaamay baa nebiga sal lay slam weliba bixiyey meherkii ka bixiyey kadibna usoo diray madiinuu nebigu kula aqalgalay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayadana gabadhaasee gabadh aad u qiimo badan bay ahayd oo weliba nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh agtiisa qiimo weyn ku leh ayay ahayd macna waxaa iyadana dhimatay sanadka afartan iyo afarta ee hijriga ayay geeriyootay umu xabiiba binta abi sufyaan haweenayda tobnaadi waxa weeyaan safiya binti xuyay ibnu akhtab oo iyadu reer bani israa'iil ahay yahuudiyad ahay reer bani israaiil bay ahayd nebigu sal l dad badan buu ka guursaday sooma safiya asalkeedu reer bani israaiil weeye oo asalkeedu yahuudiyad bay ahayd ayb laba nin oo yahuuda isaga dambeeyey markuu nebigu khaybar furtay oo magaalada khaybar oo yahuudda ka qabsaday ayaa safiya waxay gashay dadkii lasoo qabsaday nin la yidhaahdo dixyat alkalbi oo saxaabada ka mid a ah, ayaa marka qaatay kadibna nebiguu ku soo celiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nebiga markii gacantiisa soo gashayna wuu xoreeyey kadibna wuu guursaday jidka intuu kusoo jiray oo uu ka noqday khaybar oo madiine usoo soo socday buuba nebigu guursaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gabadh sayidadahoo aad u sharaf badan reer sharaf badanna ka dhalay reer magac leh yahuud ba ahaadeen laakiin aabaheed wuxuu ahaa nin eh, suldaan hoo magacle buu ahaa maana ayay ahayd macna ayadana waxay geeriyootay raxmatullaahi calayha waradiya canha sanadkii konton iyo labaadee hijriga ayay iyaduna geeriyootay haweenta ugu dambaysa ee koob iyo tobnaad waa maymuuna bint alxaaris alhilaaliya ah, yani cabdullahi bn cabaas habaryartii wa ayib ayadana iyadoo garoobu nabigu guursaday sal lay wasalam yani sanadkii toddobaad muxuu ah hijriga ah, cumradii oo cumrat lqadiya cumrat lqada cumrat alqadiya ayib waxaana u guuriyey adeerkii alcabaas ibni cabdilmualib wuxuuna nebigu ku guursaday magaala meesha la yidhahdo sarif oo magaalada maka korkeeda ah ilaahay amarkii meeshii nebigu ku guursaday bay haddana iyadoo socotay ku dhimatay meeshii nebigu ku guursaday bay haddana lagu aasay magaala sarif magaalada maka korkeeda meel sarif la dhihi jiray ayay ku aasantahay macnaha konton iyo kowgii hijriga ayay dhimatay waana haweenaydii ugu dambaysay nebi maxamed uu guursado waay waa maymuuna bint alxaaris baa ugu dambeysay haweeney uu nebigu guursado salawatu rabbi waslamu caleyh kadib gadaasheeda waa ka alla soo dejiyey tabaaraka wa laa yaxilu laka annisaa'u min bacdu intaa aad qabto wax ka dambeeyood guursan karta ma jirtaa layidhi walaa an tabaddala bihina min aswaajin walow acjabaka xusnu xusnuhunna kuwa aada haysato xataa hadday qaar kaa dhintaanna ma bedelan kartid baa leehi xataa quruxdooda haba ku cajabgeliyeen intaa ku eowaale marka kow iyo tobankaas ayaa nabigu guursaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo xaasaskiisa ahaa marka marka laga hadlayo laleeyahay xaasaskii nebiga ilaahay dembidhaaf ha loo weydiiyo oo xuquuqda ay leeyihiin bay ka mid tahay waa kow iyo tobankaa dumarkee nebigu guursaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa kaloo iyadana xaasaskiisa ka mid ah maariyat lqibtiya oo addoon ahayd asalkeeda laakiin nebigu qabay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo caas u ahayd wiil u dhashay marka eh, wuu sii wadaa xuquuqdooda insha allahu tacaala eh, halkaan ku joojina hada wabilahi tawfiq sal allahuma slam cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi